الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال الأهلية وعوارضها ayaynu ku dhex jirnay waxaanaynu ku jirnay adwaartii oo qofku marayay noloshiisa iyo hadba dowr kasta waxay ahliyat اlwujuub iyo ahliyat اladaa ay noqonaysay wuxuuhi adowr الثaani waa dowr اlinfisaal ila tamyiiz dowrka labaad waa dowrka ka soo bixidda uu hooyadii ka soo baxo ilmuhu ilaa inta uu wax kala garanayo aljiniinu urjibku matanfasala goorta uu soo baxo xayan isagoo nool habatat lahu <coughs> waxaa u sugmaysaa dimmatun kaamilatun dimo kaamilaba u sugmaysaa oo fatahbutu lahu ahliyatu wujuubin kaamila waxaa dabeedna u sugmi ahliyo waajibideed oo dhammaystiran fatajibu lxuquuqu lahu xuquuq waa u waajibi wa calayhi isagana way ku waajibi wa kaana waxaana habboonaa an tajiba calayhi alxuquuqu bijumlatiha xuquuqdu inay ku waajibto duuduub ahaanteed kamaa tajibu cala albaaliqi say baaliq ugu waajibto maxaa yeelay waa likamaali dimma dimadiisii baa dhammaystiran wa hubuuti alahliyati biha ahliyana way ku sugnaatay ilaa annahu lamaa kaana markuu ahaaday markuu ahaaday nafsu wujuubi alxaq yacni waajibitaanka xaqa nafdiisu cala linsaani uu ku waajibo laysa maqsuudan midaan loo jeedin lidaati lwujuubi wujuubka la fahmantiisa midaan loo jeedin markuu noqday bal ilmaqsuudu min alwujuubi ujeeddada laga leeyahay wujuubku xukmu ay tahay wahuwa aladaa'u waadihi ee fa kullu xaqin xaq kastoo yumkinu ay suurtagal tahay addaa'u can isabiyi in laga gudaa yajibu calayhi waa ku waajibaya wamaa laa yumkinu adaa'uhu waxaan addihiisu aanay suurtagelin canhu in laga gutaana laa yajibu calayhi ma waajibayo cala tafsiili alaati tafsiilkan iyo kala saarkan inoo soo socdaa waxa uu sheekhu leeyahay urjiifgu marka uu hooyadii ka soo baxo isagoo nool waxa u sugantaa dimo kaamila iyo dumad dhammaystiran ayuu yeeshaa wasfigii sharciga ahaa ee qofku ugu qalmayay inuu waxna yeesho waxna lagu yeesho ayaa u sugmaya kadib ayaa ahliyaddii iyo qarankii inay wax ku waajibaanaa maadaama uu yahay markaa qof nool ahliyaddii inay markaas ahliyatu wujuubka inay isaga wax u waajibaan isla wax ku waajibaani ay u sugmaysaa kaamila iyadoo dhammaystiran dabeedna xuquuqdii isagana way u waajibi oo dadkii kale xuquuqu ku yeelan isagana waa lagu yeelan haddaa wuxuu leeyahay waxaa habboonaa inay xuquuqdii oo dhammi ku waajibto sida ay qofkan qaangaadhka ahe baaliqaaba ugu waajibayso inay xuquuqdii oo dhammaystiran ku waajibtaabay ahayd mar haddii dimadiisina ay dhammaystiran tahay ahliyana ay ugu sugnaatay dimadaa laakiin wuxuu leeyahay uu ahaaday waajibitaanka xaquu qofka ku waajibaya nafdiisu wujuubka lafdiisu iyo nafdiisu midaan isaga ahaan loo jeedin ee waxaa loo jeedaa wujuubka looga jeedaa wuxuunkiisa yahay oo ada'ah waxaan wujuubka looga jeedaa isaga laafahaantiisa iyo waajibnimada loogama jeedo laakiin xukunkiisa waajibka xukunkiisa ayaa looga jeeda gudashada shaygii la gutaa ila waxaasaa ku waajibay yacni wujuubkaasuni sidaa u saaran macnaha waxa weeye waxa laga rabaa xukunkiisiyo inuu wixii waajibaa guto sidaa daraaddeed ayay qaybsameeno markaa xaq kastoo ay suurtagal tahay sabiga in laga gutaana waajib bay ku noqonaysaa wixii niyaabo aqbali karaya cid kale ay ka qaban karayso wixii aan suurtagalahayn in laga qabtaana ayana kuma waajibayo masalan iminka zakada oo kale horena waynu u soo tilmaannay inay ku waajibaysa sabiga khilaaf baa fuqahada dhexooda u dhexeeya ciddan ku waajibinaysaa waxay u arkayaan xaq waajiba fuqarada aqniyada ugu waajibay oo xoolahooda lagu yeeshay markaa yaraan iyo weynaan isku khilaafi maayo waana wax laga gudi karayo dee weligii baa taa kaga naayb noqonaya kan aan waajibinina si abu xaniifoo kale wuxuu ictibaarinaya cibaado sii salaadiiyo soomkaoo kalea dee cibaadana qaangaad baa loo shardimayayo inuu qofku si ikhtiyaara u gutaabaan la doonayo sabiguna ikhtiyaar yani basu caqligiisa ayaa qaasira hadda wuxuu uhi aljiniinu urjiifku matanwasala goorta uu soo baxu hooyadii ka soo baxayan isagoo nool habatad lahu waxa u sugaysa dimmatun kaamila dimo kaamilaba u sugmaysa oo fatahbutu dimada kaamilaha sababteeda waxa ugu sii sugmi low isaga ahliyatu wujuubin kaamila uqalan inay wax ku waajibaan waxna waajibaan oo dhammaystiran fatajibu lxuquuqu lahu kusabigii xuquuq baa u waajibi calayh isagana way ku waajibi wa kaana yenbagii waxaana habboona an tajib calayhi lxuquuqu inay bijumlatiha duuduub ahaanteedi dhammaan ahaanteedi inay ku waajibtaabahayd kamaa tajibu cala lbaaliqi siay ugu waajibayso maxaay ugu waajibaysaa likamaali dima wa ahliyati biha mar hadday dimadiisi ay dhammaystiran tahay ahliyana dimadaa dhammayska tiran ugu sugnaatay waxay ahayd xuquuqdii oo dhammi inay ku waajibto siay kabaaliqaaba ugu waajibayso taasuu inoo caddaynaya wuxuu leey ilaa anahu lamaa kaana markuu ahaaday nafsu wujuubi lxaqi cala alinsaani laf ahaanta waajibitaanka xaqu uu insaanka ku waajibayo nafdiisu iyo lafdiisu markay ahaatay laysa maqsuudan mid aan loo jeedin lidaati lwujuubi wujuubka lafdiisa waxa loo jeedaa ma aha bal ilmaqsuudu min alwujuubi xukmu bal wujuubka waxaa looga jeeda waa xukunkiisa oo wahuwa aladaa waadihi addihii baanu markaa maadaamaanu isagii gudan karaynin ayaa waxna waa wax laga gudan karayo waxna waa waxaan laga gudi karayn sidaa daraaddeed baanay markaas ugu wada waajibine haddii ay wujuubkanuun ujeeddadu ay tahy dee wax waliba waa ku waajib baa loodhan lahaa laakiin waajibkanuun waxaa loo jeedaa maaha waxa weeye waajibkan xukunkiisa oo gudashada ah ayaa markaa loo jeedaa gudashadiina isagii waxba ma gudan karayo in laga gutaano wax laga gudan karay waxaan laga gudan karaynin baa suurtagal iminka salaadio kale lagama gudan karo marka fa kullu xaqin xaq kastoo yumkinu ay suurtagal tahay aadaa'uhu cala sabiil sabiga in laga gutaa yajibu caleyh waa ku waajibaya wamaa shayga laa yumkinu aadaa'u canhu in laga gutaanay ku waajibaynina laa yumkinu aanay suurtagelinna aadaa'u canhu in laga gutaana laa yajibu caleyh kuma waajibaya cala tafsiir ilaati kala saarkan inoo soo socdaa awalan xuquuq lcibaad waa xuquuqdii addoommada maa kaana ka ahaaday minhaa xaaluu ka mid yahay xuquuqan maaliya xuquuq xooleed ka damaani lmutlafaati waxyaalihii la dilay magdhowgooda kale wey oo ujrat ilajiiri dee kii u shaqeeya mushahaadiisa ow nafaqati zawjati walaqaarib ama yacni xaaskii iyo qaraabadii nafaqadoodiiba weeye wanaxwi dalika iyo kaa wixii lamide eh, faina hadihi alxuquuq xuquuqdani tajibu cala sabiyi way ku waajibaysaa maxaa yeele lianna maqsuuda minha waxaa looga jeeda huwalmaalu waa xoolo wa adaagu gudashadiisuna yaxtamilu niyaaba inay cidkaa naayib ka noqotaabay suurtagal tahay fayu'addiihi alweliyu baa gudan niyaabatan can isabiyi isagoo ka naayiba wamaa kaana wixii aday min xuquuqi cibaadiya cuquubatan cuquuba ahaaday kalqisaasiba weeyaane laa yajibu cala sabiyi sabiga kuma waajibayo lannahu laa yasluxu lxukmi xukunkiisa uma suubo xukunka qisaasa uma suubabo wahuwa almuwaakhadatu xukunkaasi bilcuqubati in cuquubo lagu qabto lianna ficla sabiyi laa yuusabu bitaksiiri gabadhfal lagu sameeyo lagu suurayn maayo oo fala yasluxu u maayo sababan lilcuqubati sabab in cuquubo u noqdo waa liqusuuri macna ljinaaya macnihii jinaaya ayaa gaaban fii ficlihi kama ana hada alxaq laa yaxtamilu aadaa'uhu gudashadiisu ma ixtimaalayo anniyaabo oo falaa tajuusu ma bannaana mucaaqabatu lwaliyi weliga in la ciqaabo niyaabatan cani sabiyi niyaabatan cani sabiyi cani lwasiyi maha niyaabatan cani sabiyi intaa qalin hoos marisan halkaa ku qorta sabi wahadaaka sida diyada khilaafkeeda ayuu ahaaday fa inahaa tajibu waa waajibtaa licismati lmaxalli maxalka iyo meesha ayaa dee macsuum dhowrana wsabiyu sabiguna laa yanfii ma meesha kama saarayo cismat almaxali mahalka cismadiisi iyo dhowladiisii wlmaqsuudu min wujuubi hara almaal weeye wa adaau gudashadiisna qaabilun liniyaaba niyaaba ayuu aqbalaya waxau leeya sheekhu xuquuqda addoommada wixii xuquuq maaliya ah sida masalan dee ilmihii yaraabaa hanti baabi'iyey ujrat alajiir weyne qof baa u shaqeeyey mushqaayadiisii dee waxaa loo guuriyey masala xaas baa loo guuriyey ilaysoo yar waa loo guurin karaaye nafaqadeedii dadkii qaraabada nafaqadoodii hadduu dee hanti badan leeyahay oo markaa dee ay markaa hooyadii iyo aabbihii iyana nool yihiin dee waa lagu yeelanayaa hantidiisa waa lagu yeelana nafaqadiisa iyo wixii la mid a ah, xuquuqdaasi sabigii way ku waajibaysaa maxaa yeele maqsuudka iyo ujeeddada laga leeyahay waa maal iyo xoolo waxan waxaa laga ujeeddadiisu waa maal iyo xoolo gudashadiisuna waxay soo ixtibaalaysaa niyaabo iyo cid kale inay ka qabato markaa weligii ayaa ka gudaya hantidaas niyaabatan can isabiyi isagoo ka naayba wixii xuquuq addooma ah ee laakiin cuquubo ah taasi maaduha waa qisaastii oo kale waa xaq addoommo waana cuquubo sabiga kuma waajibto maxaa yeelay sabigani waxaanu u suubanaynin xukunka cuquubadaasi ay leedahay ama qisaastaasi oo xukunka cuquubadaasi ay leedahay huwa almu'aakhadatu bilcuquuba waa in cuquubo lagu qabto wuxuu leeyahay sabiga ficilkiisana aan lagu sifayn karin taksiir iyo gabadfal uma subabayo markaa sabab lagu qisaaso oo macnihii jinaaye ayaa gaabanoon ficilkiisan ku dhawoobaynin yani waxyeello jinaaye ah oo lagu ciqaabo oo u qastiya ayaan jirin sidaa xaqaasi aanuba ixtimaalayninba gudashadiisu niyaabo aanu aqbalayninoo qisaastii lagu yeeshay dee looma odhanay mar hadduu isagii yar yahay kan dhalayba kurta laga jaro ama kan mas-uul awowgii ha la dilo diyada ayaa iyadu khilaafsanoo iyadu diyadu waa waajibtaa maxalkan diyadu ay ku dhacday dee macismadiisa iyo dhowritaankiisa inuu yahay shay macsuum ah dhowran dartii bay u waajibi sabinimadanna cismadan iyo dhowrsanaantan hantidani ay dhowrsan tahay ma anfilayso oo masalan xoolihii qofka bini aadmiga ah waa macsuuma way dhowran yihiin sabi baa waxyeeleeyey oo markaa hadur bay noqonayaan lama odhanaya hantidiisi waa macsuuga mid la ilaaliyey ujeeddada waajibitaankeeda laga leeyahayna waa xoolo xoolaha gudashadiisuna niyaabo iyo cid kale inay qaadato ayuu aqbalaya awalan xuquuq lcibaad maa kaana waxaade minhaa ka mida xuquuqan maaliya xuquuq maaliya ka badaa'in mutlafaatiba weeye waxyaalihii la deemagdhagoodii oo ujratilajiiri ama kii ajiirka ah, mashaqadiisii weeye ow nafaqati zawjati xaaska nafaqadeedii walaqaaribiya wanaxwi dalikaba weeyaane faina hadihi alxuquuq tajibu cala sabiili waa ku waajibtaa lianna almaqsuuda minaa ujeedaan laga leeya huwa lmaalu weeye wa addaa'u gudashadiisuna yaxtamilu niyaaba wuxuu aqbalayaa niyaabo iyo cid kale inay ka qabato fa yuaddiihi lwaliyu ayaa gudanaya niyaabatan cani sabiili isagoo ka naayba wamaa kaana waxade min xuquuqi ilcibaadi cuquubatan wixii aday kalqisaasiba weeyaane laa yajibu cala sabiyi sabiga kuma waajibo liannahu laa yasluxu lixukmi xukunka cuqubada uma subanayo wawalmu'aakhadatu bilcuquba waa in cuqubo lagu qabto lianna ficla sabiyi laa yusafu bitaksiiri gabadfa laguma sifeeyo oo falaa yasluxu uma subabo sababan lilcuquba sabab lagu cuqubayo waa liqusuuri macna aljinaaya macnihii jinaayada iyo waxyeelada ay baa gaaban fii xaqihi marka loo eego fii ficlihi kama ana hada alxaq laa yaxtamilu xaqan wasi aanu ixtimaalaynin kama ana hada alxaq laa yaxtamilu aanu u ixtimaalaynin addaa u gudashaysu anniyaabata inay cid kale ka qabato oo falaa تجوز ma bannaana mucaaqabat lwaliyi weliga in la ciqaabo niyaabatan can isabiyi isagoo ka naa'iba wahada bikhilaaf diya ayaa khilaafsan fainahaa tajibu diyadiya magtu way waajibtaa hadduu masalan qof dilo walisbati lmaxalli maxal keliya meeshan ay ku dhacday waxyeeladani ee magtu ka waajibaysaan macsuumaho ilaa shan wasabiyuna laa yanfi meesha ka saari maayo cisbata almaxalli maxalka yani cisbadiisa iyo dhowridiisa ka saari maayo wlmaqsuudu min wujuubihana almaalu wey wa adaau gudashadiisuna qaabilun liniyaaba niyaaba ayuu aqbalaa aaniyan xuquuq tacaala waa xuquuqdii ilaahay maa kaana wixii ahaadee minaa ka mida aslan lilcibaadaati cibaadada ka asal u ahaaday huwa liimaan weeye iyo wamaa kaana waxaade minhaa ka mida cibaadaatin khaalisa cibaadooyin khaalisa ahaaday sawaun kaana hatee badaniyatan maxda mid jidhka laga qabto badax tiran ka salaadi salaadoo kale aw maaliyatan maxda ama mid xoolo badax tirana ka zakaatiba wey ow murakabatan min badaniyatin wa mid jireed iyo mid xooleedba kalxaji waaba sidii xaj oo kale laa yajibu shayun ma waajibayo shay min dalika ha ka cala sabiili ku waajibi maayo wain wujida haba la helo sababu hadi lxuquuq wa maxaluhaa haba la helo wahuwa dimmatu saalixa waa dimo saalixa u suubantee lianna xukma alwujuub xukunka waajibitaanku fii hadihi alxuquuqi huwa adaawuhaa ficlan ficil ahaan waa in loo guto min qibali man mid xaggii wajaba calayhi ay ku waajibtay calaa wajhi likhtiyaari uu guto la niyaaba aljabriya niyaabiya ka naayib noqosho qasaba maaha liyaxsula bihi si ugu xasila alibtilaa imtixaamid iyo wamaa yataratabu calayhi wixii kala timiya min jazaain abaalmarina walaysa sabiyu ahlan lidalika ka ahl uma ahaa wamaa kaana wixii ahaadee min xuquuqi illahi tacala cuquubatan ahaaday kalxuduudiba weyn lam yajib cala sabiil kuma waajibayo kamaa lam yajib calayhi saan ugu waajibin maa huwa cuquubatun waxay cuquubad ahay min xuquuqi alcibaadiya kalqisaasi walcadami xukmihi wahuwa almu'aakhadatu bilcuquuba iyo wa ixtimaaliha niyaaba inaanay niyaabo aqbalaynin waxau sheekhu leeyahay mar labaad xuquuqda ilaahay weeye way qaybsanaysaa wax wuxuu asal u yahay cibaadaadka oo waa asalka waxaan kalena way ka farcamayaano waa iimaanka waayo haddaan iimaan jirin cibaadada ma jirayso waayo cibaadaadka iimaanka ayaa ka farcamaan waa laamuhu bixinaye iyo wax cibaadaada khaalisa ah oo ayada aan macno kale oo aanu la soconin cibaadada khaalisa iyo waa xuquuqdii soo marnay waa cibaadada khaalisa aan wax kale la soconin cibaadadaasi ama badaniyo ha ahaato maxdaah oo barax tiran oo markaa jidhka un laga qabto ama taasee salaadoo kale ama mid maaliye ahoo maxdoo barax tiran ha ahaato sida sekadii oo kale tanna jirkaa laga qabto waa cibaado jirka laga qabto ma xasilan tanna waa cibaada maaliyo maalka ayuunbaa laga qabta meel kale lama qabto ama ha ahaato mid isaga geysteen badaniya iyo maaliya oo waxa weeye jirkiina waa shaqaynaya xoolihiina waa shaqaynayaan waa xajkoo kale wax ka mida isabiga kuma waajibaan waajibkuma aha walow sababtii waajibitaanka iyo maxalkeediiba ha la helo oo dimada saalixada ahe wuxuu leeyahay xukunkan waajibitaanka xuquuqdan waxa weeye ficil ahaan inuu guto cidda ay ku waajibtay inay gudato si ikhtiyaar oo qasab ahayn inay u gudato si markaa yacni imtixaankii qofkan cibaadada lagu imtixaamayey dee u xasilo iyo imtixaankaa markuu ka soo baxo wixii abaalmarida ka ratibmaysay yacni ujeeddada laga leeyahay waa taa niyaabo un maaha iyo cid kale inay ka maayb noqoto jabriye ah anniyaaba aljabriya iyo anniyaaba alikhtiyaariya ayay markaas kala qaadaan niyaaba aljabriya waa tan weliga sharciga ku qasbay oo masalan waxyaalaha aan soo sheegnay ee niyaabada aqbalayay ee kula waajibay weliga maadaama uu sharcigu weli uga dhigay yacnii inuu naa'ib ka noqdo waxaa gudaa waa niyaaba jabriya sharciga ku qasbaya waxaana niyaaba ikhtiyaariya baa la yidhahda masala haddaad qof wakiil ka dhigato dee wuxuu ikhtiyaar ahaan buu naa'ib kaaga yahay cid isaga dirqaysa kuu dirqaysatoona ma jirto marka niyaaba alikhtiyaariya niyaaba aljabriya markaa wuxuu uga jeedaa waxaa la doonaya waxyaalahan inuu qofku isagu ciddan ay ku ajibtay la yimaado si ikhtiyaarkiisa ula yimaado si ibtilaag iyo imtixaankii cibaadada looga jeeday uu xasilo iyo wixii kala timayo abaalmarina aasariguna ahlu ma aha wixii xuquuq ilaahaya cuquubo ah sida xuduuddii oo kale sabiga ku waajibi mayso si aanay ugu waajibaynin wixii cuquubaha ah iyo xuquuqda addoommadaasii qisaasti oo kale maxaa yeelay xukunkiisii ayaa maqano cuquubo in lagu qabtaa niyaabana ma aqbalayso oo lama odhanayo xadkan ha laga jarma hadduu waxaa galay weligiisa ha laga jaran lama odhanayo aaniyan xuquuq ullahi tacaala maa kaana wixii ahaadeen min hayada kamid aslan licbaadati cibaadada kamid asal u ahaaday wawaliimaanu iimaankii weeyaani wamaa kaana minhaa wixii ahaadee cibaadaad khaalisa cibaadooyin khaalisa wixii ahaaday ila waataynu hore u soo marnay yacni cibaadooyinku inay markaas qaybsamayeen oo cibaadaad maxda sida iimaankii iyo salaadiiyo zekadiiyo waa kii inoo soo sheegay oo masaalixa markaas waxaa loo jideeyey nafci caama la soo noqonaysaa qaarna cibaadaad macna lmawmuuc iyo culayskala wata ayay ahaayeen wixii marka cibaadada khaalis ah ee marka aan wax kale la soconin sawaabun kaanad badaniyatan maxda mid jidhka laga qabanayo barx tiran ha ahaato ka salaad aw maaliyatan maxda ama haatan midda xoolaa loo nisbeeyo oo madax tiran ka sakaatiba weyn aw murakabatan haat mid la yska saaray min badaniyatin cibaado badaniyey wa maaliyatin cibaado xooleed kalxaji waaba sida xajki waa labadiba waa lagu wada qabanaya laa yajibu shayun min dalika cala sabiili kuma waajibayo wain wujida haba la helo sababu hadihi alxuquuq iyo wa maxalha haba la helo wawadimatu saalixa waadimadii saalixad ahayd waadimadii saalixad ahayde lianna xukma alwujuub xukunka waajibitaanka fi hadihi lxuquuqi huwa adaa'uha waa gudasheeda ficlan ficil ahaan in loo guto oo laga soo baxo min qibali man mid xaggii wajada calayhi ay ku waajibtay calaa wajhi ikhtiyaari doorasho wejgeediiy xaggeed inuu ga soo baxo oo u guto la niyaaba aljabriya maaha ka naa'ib noqosho qasaba oo la yidhahdo kaasun kaga naa'ib noqo waxaa doonaya liyaxsula ibtilaau bihi liyaxsula lagu imtixaamaya iyo wamaa yataratab caleyh waxay ka ratibaya min jazaain abaalmarin walaysa sabiyu ahlan lidalika ahlu maaha wamaa kaana wuxuu ahaaday min xuquuq illahi tacala cuquubatan wixii ahaaday kalxuduudi waaba sida xuduudi ee lam yajib cala sabiyi kuma waajibayo kamaa lam yajib calayhi saan ugu waajibin ma huwa cuquubatu wax cuquuba min xuquuqi cibaadi ma huwa cuquubatu wixii cuquubo ahaayo min xuquuqi lcibaadi aha kalqisaasi walicadami xukmi xukunkiisii baan meesha olin wlmuaahadatu bicuquubati waa ku qabashadii cuquubadayo wa cadamu ixtimaaliha niyaaba inaana niyaaba aqbalaynin ama ahliyat ladaa taasi waa ahliyadii wujuubka ahliyadii adaaga iyo gudashadu fa muncadimatun mid aan jirin weeye tamaaman si dhammaystireed fii xaqi sabiyi sabiga xaqiisa fii hada dawri walicadami tamyiizihi tamyiiz baan jirin wtamyiizu bilcaqli caqli in wax lagu kala soocana asaasu ahliyat ladaa ahliyat ladaa asaaskeeda weya kama qulaasaan horaba u nidhi walihaada sidaa daraaddeed ayaa laa yuaalabu sabiyu sabigii laga dooni maayo biadaa'i shayin wax inuu binafsihi u guto wamaa wajaba calayhi waxaa ku waajibay min xuquuqina bisababi ahliyat lwujuub qaama waliyuhu weligiisaa bilaadaa'i canhu gudashadeeda ku qubaya fiima tasixu niyaabatu fiih wixi ay niyaabo ka ansaxaysay walicadami ahliyatihi ahliyadiisa la-aanteedla hadday aanu helu hayn ayaa laa yataratabu calaa aqwaalihi hadaladiisiiy wuxuu yidhaa dakara timi mayso laa yataratabu calaa aqwaalihi hadalladiisa wa iyo taklifaladiisa ayu aharin sharciyin kama ratib mayso facuquuduhu heshiisyadiisa wa tasarufaatuhu iyo su-aal qowliya ee hadaleed baailatu waa mid laa yuctadu bihaa lama tirsanayo taabagal maaha wa hada maa qararahu alqanuun almadaniy alciraqi walqanuun almadaniy almisri waa waxa uu qariray uu sugay weeye waxau leeyahay sheekhu waataynu ahliyadda laba u kala qaybino ahliyat alwujuub iyo ahliyat aladaa ahliyat lwujuub oo aynu dhigu waxa weeye in yacni qofku u suubamay inay wax u waajibaan waxna ku waajibaan inay wax u waajibaan waxna ku waajibaan aliyat laadaana waxaynu nidhi waa inuu qofku u in laga dalbo la imaatiriyo gudasho oo hadalladiisa iyo la ictibaariyo aarteedii sharciga ahaydna ay ka dhalato ahliyat adana taasay ahayd haddaa wuxuu leeyahay ahliyat ladaa inuu gudasho iyo kasoo bixid u qalmo fa muncadimatun tamaaman ayada tamaam ahaan iyo darsahaanba way tiran tahay xaqa sabiga marka laga eego dowrkaa ah laga bilaabo inta uu dhashay ilaa inta uu tamyiiz iyo wax kala garasho ka gaadhayo inta u dhaxaysa ahliyat ladaa ma jirto waayo maxay yeel tamyiiz iyo wax galagarashaanu lahayn tamyiiz oo aynu caqliga wax ku galagartaahina asaaska waxay ahayd ahliyat ladaa saynu horaba usoo dhidhin sidaa daraaddeed baan samigii waxaan looga dalbaynin shay inuu nafaandiisa u guto waxaa ku waajibay ee xuquuqa ee ugu waajibay bisababi ahliyat lwujuubi ahliyat lwujuub sababteeda ugu waajibay qaama waliyuhu weligiisu wuxuu ku qumi biladaa'i canhu inuu ka gudo fiima tasixu niyaabatu fiihi waxay niyaaba ku ansaxaysay sida dee xuquuqdii maaliga ahayduu ka gudaya oo kale wixii aan niyaaba ku ansaxaynin sida cibaadaadkii maxdada ahayd oo kalena dee cidi ka qaban mayso sidaa daraaddeed baa wuxuu leeyahay ahliyatu liladaa waayidda la waayey ayaan hadalladiisa iyo taklifaladiisa wax ra-adoo sharcigo ka dhalanaya ma jiro haddii uu caqdiyo heshiis galo hadduu a tasarufaad hadal yidhaahdo waa baatil hadduu gabadhii loo meeriyo boqol jeer fur waxba ka soo qaad ma waana ariga uu sugaya buu leeyahay isna qaanuunka markaa madaniga ah ee ciraaq iyo qaanuunka madaniga ah ee masar ayaa markaa sugaya isaguna waana sheekhu waa nin qaanuuniyahana markaa inta badan wuu soo qaad waynu arki doonnaa mawaad ka mida isagoo kitaabka dhex dhigay oo soo qaadanaya waynu arki doonnaa marka labadaa qaanuunna sidaasay markaa iyaguna dhigayaamuun madanina waxaa la qaanuunkaa qaanuun madani iyo jazaa'i buu qaybsamaa sidaynu nidaam qadaagiyaba aynu ku sheegnay alqaanuun almadani waa qaanuunka nidaamiya waxaa loo yaqaana alaxwaal shaksiya yacni guurka iyo furiinka iyo dhaxalka iyo iyo mucaamalaadka maaligaah oo dhan qaanuunka nidaamiye waxaa la yidhaha alqanuun almadani waxaa ku yimi alqanuun aljinaa'i ama jizaa'i waa qaanuunka xadida ficilada laga soo qaadayo loodhaya waa jaraa'im iyo waa dembi iyo cuquubaadka loo qariray ee cuquubo kasta lagu qaadayo wixii dembi ah ayuu qeexaya waasi waa dembi kaasi waa dembi kaasi waa markuu qeexo ayaa haddana wuxuu qeexayaa cuquubadii lagu cuqubaynayo qofka gala marka kaana waxaa la idhaha alqanuun aljamaaci kaa hore ee ayada alaxwaal shakhsiya iyo almucaamalaadka nidaamiyana waxaa la yidhahda alqanuun almadani ayaa la yidhahdaa ama aliyat ladaa famunxadimatun waa tiran tahay tamaaman dhammaystiraan dhammays ahaan fi xaqi sabiyi fi hada dawri waa licadimi tabiisi waxba waanu kala garanayn wa tabyiisu bilcaqli in lagu kala gartaana waa asaasu aliyat ladaa aliyat ladaa asaas buu yahay kiraaqullah saanili walihaada siraada adaraaddeed baa laa yutaalabu sabiyu sabiga waxaan loogugu dalbaynin biadaa'i shayin binafsihi inuu nafaantiisa wuxuu guto wamaa wajaba calayhi waxaa ku wajiba min xuquuqina bisababi ahliyati lwujuubi ahliyat lwujuub sababteedana markaas ugu waajibay qaama waliyuhu weligiisa ayaa ku qumi biladaa'i canhu inuu ka guto fii tasixu niyaabatu fiihi waxay ansaxaysay in markaa naayb laga noqdo walicadami ahliyati liladaa iyo inaanu ahal u ahayn adihiiya gudashadii la yataratabu ka ratimi maayo cala aqwaalihi wa tasarufaatihi ayu aharin sharciyi ka ratimi maayo facuquuduhu iyo wa tasarufaatuhu alqowliya ee hadalka weese weeye laa yuctadu bihaa lama tirsanayo wa hada kan qararahu alqanuun almadani alciraaqi walqanuun almadani almisri waa waxa markaas uu sugay xagga hoosean markaa mawaadka uu ka soo qaatay oo markaas ku dhigaya wuxuu leeyahay tasarufaatu sagiir hayr lmumayis baila wa in adina iyo laysa lisagiiri hayri lmumayis wasole xaqa tasaruf maalihi wa tasarufaatu baila yani sidaas ayay odhanaya bui ila waxa inta badan kuwaasoo aan laga qaata shareecada meelahaan cuquubadun bay ugu daran yihiin laakiin meelaan kaa shareecaday ka qaataan addawru haali waa dawru tamyiiz ila lbuluuq dawrka iyo marxaladda saddexaadna waa dawrkaa wax kala garashada ilaa qaangaadhka wayabda'u hada dawr wuxuu ku bilaabmaa bibuluuqi sagiiri asana saabica inuu sanada toddobaad gaadho wayandahi waxaanu ku joogtaa bilbuluuqi wa fii hada dawri tahbutu lilinsaani waxa u sugnaysa ahliyatu wujuubin kaamila ayadoo u sugna liannahaa iyadu idaa habatat lisagiiri geyrilmuyiisi markay u sugnaatay fa hubuutuha sugnaansheeda lisagiiri ay u sugnaato walxaalowa isagoo axsanuu xaalan minhu ka xaaladba wanaagsan lianna haadaa sabatan lisagiiri hayr mumayizi markay u sugnaatay kii yaraayo mumayizka ahayn fa subuutaa lisagiiri kii yaraayo mumayiska ahayn ay u sugnaato waxaanay subaxsana xaalan minhu ka xaaladeysa awlaa tanaa ka awlaysan fatahbutu alxuquuq ilahay ay wacalayhina way ku sugyiin cala naxwi aladii fasalnaahum qaabkii aan ugu soo kala saarnay binisbati lisakiiri kaylumaysi marka loo ego cinda kalaamina markaan ka hadlayni can dowr aani dowr linfisaal ila tamyiiz ama ahliyat اlada fatahbutu liلsagiiri wayusugmi fi hada dowri naaqisatan ayadoo naaqis waa linuqsaani caqli baa naaqisa wayataratab cala hadihi alahliya naaqisa waxaa ka ratimayo sixatu ladaai minhu gudashadii inay ka ansaxdo lalwujuub wujuub mar ha ka ratimi maayo binisbati marka loo eg liliimaan iyo wasaa'ir alcibaadaat albadaniya lianna fiiha nafcan maxdan lisadhiri ayaa ugu sugan wuxuu leeyahay sheekhu dowrka saddexaad waa dowrka loo yaqaano dowru tamyiiz ila albuluuq wax kala garasho ilaa iyo qaangaad tamyiizda almadkhal lashraca kitaabkiisa laydhaha wuxuu ku yidhi macrifatu macaani lalfaad tamyiiz waxaa la yidhahaa inuu garto macnaha ay ereyada iyo weeruhu leeyihiin ay ku curatee ay ku dhalato cuquuddu iyo aahaarta cuquuddaasi ay leedahay waa inuu garanayo iyo qabniga iyo dagniinka ku sugan kiisa faaxisha iyo kiisa yasiirka waa inuu kala garanayaa sidaasuu yidhi laakiin waxay yidhaahdaan ilaa toddoba jir sida uu isagu inoo sheegayo qaabay waayo oo yacni keligii sijoodo oo keligii wax cuno oo keligii wax cabo oo keligii seexdo markaa wuxu uhi wayabdau hada dawr wuxuu ku bilaabaa bibuluuqi sagiiri kii yarayo asana saabica gaadha wayantay bilbuluuq aan gaadhna waa ku intooda waayo da'daasi waa da da'da salaadana lagu farayey ee nabigu sala allahu calayh wasalam uhi muruu awlaadaku bisalaati wa abnaau sabc toddoba jir salaada ku fara buu ihi marka ay kala tagaan labada qof ee ilma ay isu leeyihiin xadaanada wuxuu sharcigu siiyey hooyada inta uu ilmuhu ka gaadhayo toddoba jir marka uu toddoba jir gaadho ayaa aabbihii hooyadii la dhex joojinaya markaasaa leeyahay hooyadana waa ka abbaana waa kaa fakhud yacni ama raaca kii aad doonto ku raaco ayaa markaa la raacinaya si halkaasay nusuustaa kale ayay tamyiizdu inay toddobada ka bilaabanto ay ka qaadanayaan dawrkan buu idhi toddoba jir ilaa qaangaad insaanka waxaa u sugmaya ahliyatu wujuubin kaamila yani wax ku yeelashadii iyo waxyeelashadii ayadoo dhammaystiran bay waajibeen liannahu hadday uba sugnaatay buuhi kii yaraa in waxba kala garanayn markuu soo dhacay ilaa intuu toddoba jir gaadhaya mar hadday u sugnaatay dee mid isagu saqiirahoo laakiin wax kala garanayo toddoba jir iyo wax ka sii weyna oo ka xaalad wanaysan waa kasii awlaysantay markaa xuquuq oo dhammi waa u sugmi xuquuqdiina way ku sugni waxaana ugu sugmaysaa qaabikii aanu soo kala saarnay marka loo eego saqiirka inaan mumayska ahayn markaan dowrkan labaad ka hadlaynayo dowr linfisaal ila tamyiiz adowr hani waa dowru tamyiiz ila buluq wayabdau hada dowru wuxuu ka bilaabaya bibuluuqi saqiiri oo gaara asana saabica wayantahi bilbuluuqi qaangaadna waa ku intahoodaa wa fii hada dowri tahbutu lilinsaani waxaa u sugmaysaa ahliyatu wujuubin kaamila oo qaran waajibaad oo dhammaystiran liannahaa ahliyat lwujuub idaa habatat markay u sugnaata lisagiiri hayr lmumayis sabigaan mumayisga ahaynan waxba kala garanaynin fa hubuutuha lisagiiri inay u sugnaato mumayisga ahaa walcaduwa isagoo axsan waxaala minhu kan yar een mumayiskan ka xaalad wanaagsan inay u sugnaanshaheeda awlaa ka awlaa in sugnaanshaha ki yar ay mumayiskan u sugnaatay fatadbatu lxuquuqu la xuquuq sugnaan wacalayhina way ku sugnaan cala naxwi aladii fasallahu qaabkii aan usoo kala saarnay binisbati marka loo eego lisagiir hayr cinda kalaamina manaan ka hadlayna can idowr aani dowr linfisaal ila tamyiiz ama ahliyat ladaa buu ina yidhi ahliyadii gudashadu sagiirka way u sugnaataa dowrkaa toddoba jir ilaa qaangaadh laakiin waa iyadoo naaqis ah oo maxaa yeele caqligiisa ayaa naaqisa waxaana ahliyadana qisadaa ka dhalanaya inay gudashadii ka ansaxdo laakiin wujuubkii yacni ka ratibmi maayo marka loogi xagga iimaankii iyo cibaadaadkii badan yahay inay ku waajibeen maaha laakiin gudashadii ayaa ka ansaxaysaa waxaad ugu ansaxaysaa nafci maxdiga ayaa kii yaraa sagiirkaa ugu sugan ama aliyat ladaa ahliyada gudashada fatahbatu lisaqiiri way sugnaata fi hada dawri naaqisatan iyadoo naaqisa waa linuqsaani caqli caqligiisaa naaqusa waytaratabu cala hadi lahliyati naaqisa waxaa kana timaya sixatu ladaa'i minhu adaa inuu ka ansaxo gudasho lalwujuubu wujuuba iyada ka dhalan maayo binisbati marka loo liliimaani wasaa'ir alcibaadaati albadaniya cibaadooyinkii jireen lianna fiiha nafcan baa ugu sugan waxay uga ansaxaysaa maxdan baa lisaqiir ugu sugan ama tasarufaatuhu almaaliya tasarufaadkiisii maaliga ahaa fa fiiha tafsiilun kala saar baa ku sugan cala naxwi taaliyi sidaa soo socotaa waaxid tasarufaatu naaficatun nafcan maxdan waa tasarufyo iyo tagrifallo waxtaraya waxtar baraxtiran lisaqiirin ka qabuuli ka qabuuli lhadiya waa hadiyada aqbalitaankeed wasadaqat sadaqa aqbalideed walwasiyati wahadihi tasarufaatu tasixu min asaqiiri way ka ansaxa duuna tawaqufin iyadoon ku joogsanin calaa ijaazati alwaliy aw alwasiyi halkaana sabiyi buu yidhi waa wasiy lianna tasxiixa midla hadihi tasarufaat ansixinta tasarufaadka oo kale idaa baasharaha sabiyu idaa baasharaha saqiiru ki yaraa markuu la baashiro in la tasxixiyaa mumkin waa suurtagal bilaanna waan ku dhisaynaa calaa wujuudi alahliya alqaasira ahliye qaasiraah inay jirto wa fii tasxiixihaa ansixitaankeedana maslaxatun daahiratun lawaaya ugu sugan wa naxnu innagana umirnaa waxa layna faray biricaayati maslaxatihi inaan maslaxadiisa dantiisa ilaalino kulamaa markastoo kaanad hadihi ricaaya mumkina ilaalintaasi ay tahay mid suurtagal ah leeyahay sheekhu tasarufaadkii maaliga ahaa sabigu marka uu dowrkaa ku jiro dowru tamyiiz ila albuluuq wuxuu leeyahay tafsiil baa ku sugan alnaxwi taali tafsiilkanna waa cinda alxanafiya ayaa san u kala saartaa shaaficiye agteeda tuctabar cuquudu sabiyu wa tasarufaatu baila shaaficiye waa baail sawaaun adina lahu lwaliyu am laa ama ha u ogolaan ama yuu tasarufaadka sabiga marxaladda ah amniga uu ku jiro baatil wey keliya sidaynu ku aragnay dee kutubtii fiqiga fara badan aynu dhignay yacni laba shay bay u fasaxaan baabulwakaalana kaga hadlaan albaabka furitaankiisa waa ku idnay soo gal qofkii albaabka garaacaye iyo waxaa yidha hadiyadda hebel gaasi aabbahay baa kuu soo dhiibay intaasu baysabi markaa shaaficiya ay fasaxaan wax tasarrufa wax alla waxiisa kale waxba jiraan laakiin tafsiirkan xanafiyaa leh mid weeye sheekh waa waa xanafi waa tasarufaad naafica nafcan maxdan lisaqiir yacni waa tasaruf uga soo baxayo waxtar badax tirani waa maxay waxbaa loo hibeeyey war waxaasaa lagu siy waana aqbalay buuli sadaqo war waxaasaa lagu siiye saqal waan aqbalay waxaasaa lagu dadar waan aqbalay tasarufaadkaasi wuxuu leeyahy way ka ansaxaysaa kii yaraa iyadoon lagu joojinin oo la odhanin aqbalaadaada waxaa lagu joojinayaa inuu weligaagu kuu ogolaado ama inuu kii wasiga mas-uulka lagaaga dhigay kuu ogolaado leanna wuxuu leeyahay inaan tasarufaadkan ansixinnaa uu la baashiray ka yar waa wax suurtagala oo ahliya qaasira buu leeyahay ahliya waa leeyi qaasirada hadda haba gaabnaatee inaan nasixinnana maslaxa daahirabaa ugu sugan innagana waxaa layna faray inaan maslaxadiisa ilaalino inalyaaryayntii ay maslaxadaasi tahay mid suurtagala ama atasarufaat almaaliya fa fiiha tafsiilu bacdiha cala naxwi taali tasarufaatu naafica anfacaysa nafcan maxdan lisaqiiri ka qabuuli lhadiya wa aqbalitaageeda wasakati walwasiya wahadihi tasarufaatu tasixu min asakhiiri way ka ansaxdaa duuna tawaqufina iyadoon ku joogsan cala ijaazati alwaliyi aw ilwasiyi lianna tasixa mila hadihi tasarufaat tasarufaadkan oo kale ansixitaankoodu ansixintoodu tasix idaa baashara asakhiir markuu ka yari la yimaado mumkinu waa suurtagal binaan inagoo ku dhisayna calaa wujuudi alahliyati alqaasira yani ahliya qaasira inay jirto darteed wafii tasriixha maslaxatu daahiratu lahu ayaa ugu sugan wanaxnu umirna inagana waxaa layna faray biricaayati maslaxatina ilaa kulamaa kaanat hadi ricaaya mumkina inkastoo ay tahay ricaayadiis mid suurtagal ah iyo ilaalintaas atasarufaatu daaratu bisagiiri dararan maxdan midna waa tasarufaad dhibaysa ka yar dhib badax tiran way alatii waata yataratabu calayha uu ka taratimayo khuruuju shayin min milkihi inuu milkigiisa wax ka baxaan duuna muqaabil iyadoon wuxuu soo weydaaranayaan jirin kalibati waa qof wax isaga hibeeyo walwafi qof wax ku waafo wanaxwaha iyo wixii la mida wa hadihi tasarufaatu laa tasixu min asagiiri ka ansixi mayso bal laa tancaqidu aslan ma guntamayso walaa yamliku lwaliyu ma hananayo aw ilwasiyu tasixa bilijaazati inay ku ijaaso lannumaa laa yamlikaani ma mulkinayaan mubaasharata inay la baashiraan fii xaqi sagiiri kayr xaqiisa falaa yamlikaani ijaazataana ma laha lianna mabna alwilaaya wilaayadu waxay ku dhisan tahay annadaru lisagiirin kayar in loo fiiriyo wa ricaayatu maslaxati in la eego walaysa min annadari fii shayin kaamil aha mubaasharatu tasarufaati daarati bihi inuu la baashiro ow ijaazatuha ama inuu ijaaziyo idaa baasharaha sagiir markuu kayari la yimaado qaybna wuxuu leeyahay tasarufaadka maaliga waa tasarufaad ka yar dhibaya dhib baraxtiran waana tasarufaadka uu ka ratibmayo inay milkigiisa iyo lahaashiisa xoola ka baxaan ayadoo wuxuu soo weydaaranaya aanay jirin oo waa maxay waa hibo kii yaraa baa yidhi waxaasaa ninkaa u hibeeyey waxaasaan ku waqfa iyo wixii la mid ah wuxuu leeyahay tasarufaadka noocaasi saqiirka kama ansaxdo bal ma guntamayso weligiisii ama wasigiisii weligu adiga gorale waa aabbaha iyo awowga wasina waa ciddii ay labadaasi u dardaarmaanayaan isaga ka mas-uula weligeeda wasigu ma hananayaan inay ansixiyaan oy ku ansixiyaan ijaasii bal annaga ogolaanay sa umuu annaga soo weligiisibaanay wasigiisi anaa ogolaaday oo ijaaseeyey ma hananayaan liannahu waxaanay u ijaasay karaynin buu leeyay mar haddaanay iyaga laftooda la baashiri karaynin oo ka yar xoolihiisa aanay waxna ka iban karaynin waxna ka faqi karaynin waxna ka waqfi karaynin ma hananayaan wixii hadduu sameeyana inay ijaaseeyaan liannahu wilaayadu waxay ku dhisan tahay mas-uuliyaddan iyo wilaayadan iyo xilkan saarani in ka yar loo fiiriyo oo loo sahmiyo oo waxaa fiican isaga loogu dadaalo maslaxadiisana in la ilaaliyo maslaxadiisa iyo dandiisana kaba mid aha iyo nadarkii fiicnaa in tasarufaadkaa daarada ah uu la baashiro isagii ama uu ijaaseeyo weligii yacni inuu tasarufaadkaa daarada weligii la baashiro ama inuu ijaaseeyo marka uu kii yaraa la baashiro atasarufaatu daaratu bisagiiri kaga dhibaysa way dararan maxdan dhib yani baraxtiraam wahiya tilka alatii waata yataratabu calayha uu ka ratimayo khuruuju shayin wax min milki inuu ka baxa duuna muqaabala iyadoo wuxuu soo wadaaranaya jirin kalhibati iyo walwaqfi iyo naxwiha weeye wahadihi tasarufaatu laa tasixu min asahiiri kama ansaxdo bal laa tancaqidu ma guntabayta aslan aslahaba ma guntabayso walaa yemliku lwaliyu aw ilwasiyu ma hananayo tasixaha inuu ku ansixiyo bilijaasati ogolaansho liannahumaa maxaa yeelay labadoodani alwaliyu walwasiy laa yamlikaani ma mubaasharatahumaa labada arrimood inay la baashireen fii xaqi saqiirka il xaqiisa falaa yamlikaani ijaazata inay ijaazayaanna ma haranayaan lianna mabna alwilaaya wilaayadan ay weliga u yihiin waxay ku dhisan tahay annadar lisaqiir kii yaraa in loo ego warre caadata masaxati in la ego walaysa min annadari fi shayin kama mid aha mubaasharatu sarufaati daarati bih tasarufaadka daarada heedhibaya labaashiritaankoodu yani annadar fi shayin kagama sugna meel laba kagama sugno aw ijaazatahaa iyo inay ijaaseeyeen ilaa baashara saqiiru ka yaray markuu la baashiray inay ijaaseeyeen meelna an min annadari fi shayin kagama sugna midna waa atasarufaat almutaradida ee noqnoqonaysa bayna anafci waadarar nafci iyo darar udhaxaysa bixasabi asli wadciha wadcigeediiyo asalkeeda hore qaabkay u dejisan tahay nafciiyo darar udhaxaysa kalbayci wa iibkii walijaarati kiradii wa almucaawadaat almaaliya iyo mucaawadaadka wax kala bedelsha mucaawadaad waa wax kala bedelshi maaliga ah fahadihi tasarufaat taxtamilu ribxa walkhasaara faa'iidana waa waa waa suurtagal khasaarana waa suurtagal faidaa baasharaha sagiiru lmumayizu markuu kii yaraa la baashiro waqacad saxiixatan bay u dhici biictibaari tabatucihi inuu haystu ku tabatucayo ictibaarinteeda ahliyat aladaa ilaa annahaa iyadu takuunu waxay noqon mawquufan mid lagu joojiye cala ijaasati lweliy waa linaqsi ahliyati ahliyadiisaa naaqusa faidaa ajaazaha alweliyu weligu markuu ijaasayo u banneeyo in jabara hada naqsu waa kabmaya wactub ila tasarufna waxaa loo xikaayeen kaanahu isagoo saadirun uu ka soo fulay min dii ahliya kaamila ahliya kaamila mid saaxiiba mi isagoo kasoo fulay kau noqon waxau leeyahay sheekhu qaybta saddexaadna waa tasarufaad u dhaxeeyo noqnoqonaya nafci iyo darar asalka wadcigooda marka la eego iyo sida loo dejiyey ayaa markaa darar iyo nafci bay waa kiradii waa mucawadaadka maaliga ah wixii mucawadaad wax kala bedelasho ee wax lagu kala bedelanayo ee maaliga weeye markaa waxaan la eegayaana tasarufku inuu daa'ir iyo bayna nafci wadarar waa tasarufka noociisa iyo dabeecadiisa markaan la eegin tasarufka uu la baashay oo nafci u keenay yadaan u keenin oo macnaha haddii uu iibiyo shay qiimaheediin ka badan uu ku iibiyo bardow waxay leeyihiin tasarufkani ijaazatulweliy ayuunbuu markaa ku xidhan yahaye kan yar faa'iidadu beecan ku faa'iday cibro ma leh leannu beycu bidabiicatihi nafci iyo darar buu udhaxeeyaa inuu shaygu soo iibsaday kaanba laga odhan waayaana waa wax dhici karu ku khasaaro oo raasamaalkiisana meesha uu ka baxo wixii uu kiraystay ee uslahaan masalan aad wax ka faa'iidid in cidiba ugu soo geli waydu ku khasaaro dhici karta inuu faa'iido markay halkaa iska taagtaana waa wax dhici karaa haddaba kayani markuu baashiray mumayiskahay wuxuu leeyay waqacad saxiixatan may u dhacaysaa biictibaari tamatucihi marka loo eego inuu ku tamatucayuu ku raaxaysanay inuu haysto biasli ahliyati aladaa ahliyat aladaa asalkeedii inuu haysto ilaa annahaa takuunu mawquufata baynahu calaa ijaazati lweliy weliga ijaazadiisay ku taagantay walinaqsi ahliyati ahliyadiisii ayaa naaqusaa marka weligii banneeyo iibkii uu isaguna ku duugo in jabara haada naqsu naqsigaa xagga ahliyadda kaga jiray wuu kabmayaa wactubira tasarufuna waxaa loo ictibaarin kaanahu saadirun min di ahliya kaamila ahliya kaamila midaysa inuu ka soo fulay oo kale waxaanaynu soo sheegnay sadiga mumayiska iibkiisu laa yasixu muطlaqan cinda shaaficiya inaanu markaa ansaxaynin saynu horeba usoo sheeg aw sawr baa la qabaa iibkiisa iyo ibsigiisuba waa ansaxaa hawri iyo abu xaniifa iyo axmed iyo isxaaq laakiin waa marka uu weligu u idmo abu xaniifa riwaayo ka sugnaatay wuxuu leeyahay idan la-aanna wuu iska bannaan yahay waxaanu noqonayaa mawquuf oo ijaasada weliga ayay ku taagnaanaysaa waa talimka riwaayada aynu hayno ibnu mundir baa wuxuu yidhi waxaa baneeyey axmed iyo isxaaq iibkiisa iyo iibsigiisaba shaygu markuu yar yahay idan la waana iibin karaa waana iibsan karaa shaygu mar hadduu yar yahay dee halkaa in lagu socotiiyaa mooyaane qoladii dukaamada haystay waxba ka ansixi maayaan haddaan la odhanin yacni qowlkaa imaam axmed iyo isxaaq iyo dee xabadii odhan aanay xabad iskale lagama iibin kara weeye shaaficiyadu midh lagama iibin kara weeye haddaad ka iibisana waa yani xaaraan nin qaatay baatay waayo waxaan sharciga ku banaynayn baad qaatay laakiin qowlka qoladaa kala qabto ayaa dee nacnaciyo iskariinkii lagaga iibin karaa atasarufaat lmutaradidatu tasarufaadkii noqnoqonaya bayna nafci wadarar bixasabi asli wadciha marka laegaa asalka wadcigeeda qadarkiisa kalbayc iyo walijaarati weeye iyo wasaa'il almucawadaat almaaliya fahadihi tasarufaatu taxtamilu ribxa walkhasaara waxtiwaasha faidaa baasharaha sagiirun mumayizu markuu la baashiro waaqacad saxiixata may u dhacaysaa markaa biictibaari tamatuci biasli ahliyati aladaa marka laga eego dee inuu ku tamatuc hayso ahliyat aladaa ilaa anaha takuunu waxay noqon tasarufkiisaasi mawquufan mid lagu joojiya cala ijaazati lwaliy walinaqsi ahliyati ahliyadiisi baa naaqusaa faida ajaasaha alwaliyu markuu baneeyo in jabara hada naqsi waa kabmaya wa tasarufan waxaa loo ictibaaray kaanahu isagoo saadirun ka safray min di ahliya kaamila ahliya kaamila mid leh wa hadihi alaxkaam alatii dakarnahaan sheegnay binisbati litasarrufaati sagiiri wamaa yasixu minha wixii kaasi wamaa waxaan ka asahaynay qarnadaha alqanuun almadani alciraaqi wakadalika alqanuun almadani almisri ayaa markaa sheegay fii ma yakhusu wixii khusaya atasarrufaati alnaafica wadaara ama adaa'ira bayna nafci wadarar ta wareegaysaa faqad jacalaha wuxuu ka yeelay qaabila mid aqbalaysa lilibtaal in la buriyo limaslaxati sahiiri loo buriyo wayazuulu xaqu tabasuki bilibaal xaqa haysashada burintada wuxuu ku suulaa idaa ajaaza lwaliyu hada tasaruf markuu banneeyo ow ajaaza saqiiru bacda buluuqii sina rushdi intuu gaadidoodii u banneeyo waxau leeyahy sheekhu wa hadihi alaxkaam allatii dakarnaha aan sheegnay binisbati marka loo nisbeeyo litasarufaati sagiir kiyar tagrifalladiisa iyo wamaa yasixu minha wixii ka ansaxiya walaa yasixu waxaan ka ansaxaynin qararahaa waxaa sugay alqaanuun almadani alciraaqi ayaa sugay wakadalika alqanuun almadani almisrina waa sugay fii ma wixii khusay atasarrufaat naafica wadaara tasarufaadka naafice waxtaray kuwa darra saas suga ama daa'ira wixii wareegaya bayna nafci wa darar faqad jacalaha wuxuu ka yeelay qaabilan lilibtaal mid aqbalaysa burin in loo burin kara limaslaxati saqiirka yar maslaxadiisa wayazuulu waxaanu ku zuulayaa xaqu tabasuki bilibtaal xaqan ah haysashada burinta ida ajaaza waliyu hada tasaruf mar hadduu weligii ijaazeeyo xaqulibtaal waa meesha ka baxay aw ajaazahu sagiir ama kii yaraabaa baneeyey bacda buluuqi sina rushd intuu sinigii yani hanuunkii wax kala garashada gaadhay hadduu isagu isu banneeyana ayadana xaqulibtaal cidlahoo haysataa ma jirto asagiir lma'duun waa yajuusu waxaa bannaan lilwaliyi an ya'dana lisagiiri inuu idmo biacmaali tijaarati mataaanisa minhu markuu ka danayn qudratan cala dalik kaliduna arrintaa kalayo wa fii hadihi alxaala takuunu tasarufaati sabiy altijaariya waxay noqon wakada waxaa la mida ah, kullu maa huwa wax kastoo min acmaali tijaarati ka mid iyo walawaasimiha oo min tasaruaatin saiixatin min atasarufaati saxiixa naayaro waa la mide eh ayadana wa fi hadihi alxaal takunu tasarufaat alsaqiira atijaariya wakada waxaa la mida kulu maa min acmaali tijaara wixii lam acmaal tijaara kaadiyo walawaasibahay min atasarufaati bay ka mid noqon asaxiixati naafila saxiixadaha naafilada fulaysaa lianna alidna saabit idanka saabiqa cala tasarufi loo idray bimansilati alijaasati allaaxiqati bacdu wuxuu la mid yahay ijaaso iyo bannayn hareeshay dabadii wa hada maa akhaduu bilqanuun almadani alciraaqi walqanuun almadani almisri waa waxay markaas ay qaateen wuxuu leeyahay kii yaraa ayaa la fasaxay waxa bannaan buu leeyahay weligu inuu kii yaraa acmaasha ganacsiga u fasaxo goortuu ka dareemo inuu awoodayo weliba xaaladda wuxuu leeyahay tasarufaadka ka yaree tijaariga iyo waxaa la yaaliyo wixii min acmaali tijaara ka mida iyo lawaasimteeda tasarufaadka saxiixee naafidiyo fulaysa noqonaysa waana sidii markaa qolyahaas aan sheegnay ee markaas thawri iyo abuxaniife iyo axmed iyo isxaaq iyo mar haddii loo idmay maxaa yidhaha ida ka saabiqa ee tasarufka loo idmay ijaaze laaxiqaahoo ka daba tagtay dabadiintu sarufkaa sameeyay bay la mid tahay waana qaanuunka madaniga ciraaq iyo qaanuunka madaniga masar arrinkii ayna qaateen yajuusu lilweliyi waxa u bannaan an yadana lisaqiiri inuu idmo biacmaali tijaara mata alisa minhu maruu ka dareemay qudratan cala dalik wa fii hadi alxaala takuunu tasarufaati saqiira atijaariya waxay noqon wakada waxaa la mida kullu maa huwa wax kastoo min acmaali tijaariya walawaasibiha ka mide eh min atasarufaati saxiixati naafida bay ka mid noqon lanna lidna saabiqa cala tasaruf loo idmay bimansilati lijaaza laaxiqa bacdu ijaaza laaxiqoo dabadi ka daba timi ayay la mid tahay wahada ma akhada bihi alqanuun almadani alcaraqi walqanuun almadani almisri waxay qaateen weeye addowr rabicu wa dowru maa bacda albuluuq waa wixii ka dambeeya qaangaadhka idaa balaqa alinsaanu markuu qaangaadha caaqilan isagoo caqli leh habatat lahu ahliya ahliyatu adaa kaamila ayuu u sugmi wasaara ahlan wuxuu ahal u noqonaya litawjiih lkhitaabi ila khitaab loo soo jeediyo wa takliifihi bijamiici takaaliifaati sharciya takaaliifdii sharcigaha dhammaanteedna in lagu kalifo wa minhu waxaa ka ansaxaysa jamiicu lcuquud watasarufaat duuna tawaqufin ayadoon ku joogsanin cala ijaazati axadin idaa lam yakun fiihi safah haddaan safiihnimo iyo caqligaabnimo haddaanay ku sugnayn kamaa sanadkuru fiima bacdu gadaal sida aan ka sheegi doonno waxau leeyahay insaankii markuu qaangaadho isagoo caqli leh ah, ahliyati adaa kaamila ahliyat wujuub kaamila ayada waa taallaa ahliyati adaa kaamilana waa waa sugnaatay waxaanu ahlu noqonayaa khitaabkii in isaga loo jiheeyo khitaab ullahi almutacalliq biafcaali lmukalafiin baa inan laydin iyo in lagu kalifa eh, takliifaadkii sharciga ahay oo dhan cuquud iyo tasarufaadoo dham ilaahay ka ansaxdo iyadoon ijaaso axad iyo qof u banneeyo ogolaadaan lagu xidhin laakiin waa haddaanu safiih ahayn safiih isaga ayaa inoo keeni doono awaaridda ayay ka mid tahay idaa balaqa lisaanu markuu qaangaaro caqileen soo caqlile habatat low ahliyatu addayn kaamilaba u sugmi wa saara ahlan baanu u noqon litawjiihi khitaabi ilay khitaabin loo soo jeheeyana ahl ayuu u noqon watakliifihi in lagu kalifa bijamiici takliifaati sharciya iyo takaaliifda sharciga o dhan in lagu kalifaana ayadana ahl ayuu u noqon watakliifihi bijamiici takliifaati sharciya wasaxad minhu waxaa ka ansixi jamiicu lcuquud watasarufaat duuna tawaqufin ayadoon ku taagnin calaa ijaazati axadin axadna markaa ijaazadii iyo bannayntii ayadoon markaas ku taagnin ayay markaas ka ansaxaysaa idaa lam yakun fiihi safahun markaanay safiihnimo aanay markaa ku sugnaynee qofku qof safiih ahoo markaas wixiisii hallaynaya oo caqligiisu markaa silan yahay marka aanu ahayn weeye haddiise haba weynaadoo haqaan gaadho safiih ha u yahay ayada xaalad kale ayuu yeelanayaaoo xaalada kale isagaa inoo sheegi doona kamaa sanadkuru fiima bacdu hadalka dambe sida aan ku sheegi doono almabxaثu الثaanي cawaarid اlأhliya allah aclam